بالعالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عشر كان وxuu ka bilaabanayaa suuraة الmaacuun waa toddoba aayadood sida culammadu u badan yihiin waxay soo degtay xilligii nabigu maka uu joogay sala اllahu alيyh alih wasalam culammada qaarkoodna inaan khilaaf ka jirin bay soo guuriyeen sida ibni catiyata alandalusi raximahu اllahu tacaala laakiin itifaaq iyo ijmaac ma ee waa sida loo badan yahay inay maka ku soo degtay way jiraan culimmada qaarkood oo qaba inay soo degtay xilligii nabigu calayhi salaatu wasalaam madiina uu joogay khilaafkaana waxaa soo guurinaya rag ay ka mid yihiin ibnuljawsi fi saadi almasiir iyo calaamudiin isakhaawi fii jamaali alquraa culimmada qaar baa yar jamciyey oo yidhi suuraddu way isku jirtaa qaybna madiine ay ku degtay qaybna markay ku soo degtay waana madhabka ay qabaan alxaafid ibni xasmi raxima allahu tacaala fi naasikh walmansuukh iyo hibatullah ibnu salaamat almasri isna kitaabkiisa naasikh walmansuukh zamaqshari shaafkiisa iyo rag kale calaa kulli xaal sida loo badan yahay suuraddani markay ku soo degtay aayaadkeeduna waa toddoba waxay ku xigtay suurat alhakum takaathur oo ka horeysay waxaana ka dambeysay tartiibka suuradda kadanaga iman doontay qul ya ayuha alkaafiruun suuraddan magacyadeedu suuratulmaacuun baa ugu badanoo masaaxifta iyo kutub badan oo tafaasiirta ah iyo kayrkoodba lmaacuun baa loo yaqaanaa suuratu ara'ayta oo kelimaddan u horeysaana iyadana culimo badan baa ku magacowday minhum alimaamu albukhaari saxiixiisa iyo shuraaxdiisa iyo rag kale ama ibnu jariir atabari sheekhu lmufasiriin ama jalaadiin siyuuti kutubtiisa qaarkood suurat اlyatiimna waa la yidhaahdaa fadalika aladii yadacu lyatiim oo culimmada qaarkood baa ku magacaabay oo waxaa soo guuriyey shawkaan iyo taahir ibni caashuur mararka qaarkoodna waxaad arkaysaa iyadoo suurat اdeyn laleeyahay suurat اdiin baan laleeyahay fadalika aladii arayta aladii yukadibu bاdiini addiinna waa magac magacyada qiyaamada kamida mida ah, saynu arki doonno rag taabiciinana magaca waa laga soo guuriyaa laakiin magaca masaaxiifta iyo kutubta u caansan suuratu lmaacuun oo xarafka ugu dambeeya wayamnacuuna almaacuuna looga jeedo fadli gaaray leedahay oo ansaxay ma jiro oo akhriskeeda ama munaasabaad gaar loo aqriyo oo sugani ma laha sabab nusuul gaar ahoo suganna ma laha sababo badan baa la sheegaa laakiin waxaynu u badan tahay dad tilmaamaha mid walba qayb ka lahaa oo nin walba isaga inuu soo gelaya looga jeedo mar waxaa la yidhahda abuu sufyaan bay ku soo degto xoolo badan intuu qalay dadkii soo wada xaroodoo cuna markuu yidhi ilmo yaroo agoona intuu arkay caydhiyey mar caas ibni waa'il isahmi ay ku soo degtay bay yidhaahdaan mar abuu jahal iyo weliid ibnulmughiir ay ku soo degtay yidhaahdaan wax oo saxan oo sugan oo dhacda saas oo sabab u ahayd soo degitaankii ma jiraan laakiin ciddii tilmaantaa yeelataba soo socota dee xukunkii bay qaadanaysaa suuraddu waxay ka hadlaysaa qaybo ka mida dhaqanka xun een habboonayn bulshada iyo mujtamacu inuu yeesho suuraddu waxay isku xidhaysaa qof aan aakhare rumaysnayn ayay dhaqankii tahay agoontana inuu riixo oo fogeeyo oo dulmiyo masaakiintana qadiyo oonu waxba u horin oon waxba taaranin sidoo kale suuraddu waxay ka hadlaysaa dadka qayb ka mida oon cibaadadii rabbigoodna hagaajinin mucaamaladii bini aadamkana aan hagaajinin waxaa kaloo ka hadlaysaa dadku haddii la ismuto waxyaaba badan baa la kala adeegsadaa oo la kala qaataa deris marka la yahay ama waxbarasho derisa lagu noqdo ama deegaan ha lagu noqdo ama ganacsi ha lagu noqdo dadka deriskaa waxyaaba ay kala adeegsadaan oy kala qaataan oy u kala baahdaan baa jira kuwaasina inay wanaagga ka mid tahay inaan laysu diidin oo deris wanaagga ay ka mid tahay iyo dhaqan wanaagga araa'ayta ka waran alladii midka yukadibu beeninaya bidiini qiyaamada iyo soo saaritaanka iyo xisaabtanka beeninaya fadaalika midkaasaa alladii midkii ah yadacu lyatiima agoonka riixa oo fogeeya ama qasba oo xooga midkaa tiraadaba walaa yaxudu dadka aan ku dhiirigelin aan ku boorinin aan ku waaninin calaa tacaami lmiskiini miskiinka in la quudiyo oo dadka baahan wax la taro oo la taakuleeyo intaasi aayadahaasi waxay tilmaameen aqoonta oon la dhaqaalaynin oon wax la taaranin af iyo adin labadaba iyo aqoonta oo la xogo oo ama la riixoo la fogeeyo oo la cayriyo inay tahay dhaqanka dadka aakhare aan rumaysnayn aan garanayna xaqa agoonku iyo maskiinku ku leeyahay iyo waxtarkooda ajirka uu ka helayo iyo xumayntooda dembiga ka soo gaaraya waa dhaqan hadda xataa qof aakhare rumaysan uu sameeyaay qof aakhare rumaysay dhaqan laga filayey ama laga sugayey ama lagu yaqiinay aan ahayn intan ilaahay sheeg subxaana wa tacaala agoonta oo aan la dhaqaalaynin iyo masaakiinta oo aan wax la tarin layskuna guubaabinin ubadkiiyo dadkana aan la farin oon la barin inay arrin xun tahayna suuratulfajri baan ku soo marnay kalaa bal laa tukrimuuna alyatiim walaa taxaaduuna calaa طacaami اlmiskiin miskiinka dhaqaalayntiisana iskuma boorisaan iyo in wax la siiyo aqoontana ma karaamaysaan halkanna waad riixdaan oo waad caydhisaan wey saas darteed qofka og aakhare rumaysan og agoonka la kafaalo qaaday in nabiga jannada loogu dhowaanayo oo yidhi ana wa kaafililyatiimi ka fi ljanna inta labadaa farood isu jireen baan anigiiyo qofkii agoonka kafaalo qaadee dhaqaaleeya isu jirnaa qof taas rumaysan oo ogi dee agoon mutay ma cayriyo meeluu wax ku bixinahayeyna kama fogeeyo iskaba daawixiisa u gacan dhaafo oo ku xadgudbe miskiinka dadka muslimiinta ah marka maxaa lagu yaqiinay wayuطcimuuna aطacaama calaa xubbihi miskiinan wa yatiiman wa asiiran qof maxaabiisa iyo agoonka iyo miskiinkay cunnada siiyaan inamaa nuucin dadkaasi miskiin iyo maxbuus iyo agoon qof intaad maanta wax tarto aad ka sugaysa berri inuu wax ku tara inta muuqata ma aha qofka maxaad waxu siin kartaa keliya innamaa nuticimukum liwajhi illaahi laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuuran abaal gud iyo waad mahadsan tahay af iyo adin midna abaal idinkagama doonayne allah dartiin baa idiin siinaynaa qof xoolo leh haddaad wax siiso waxaa laga yaabaa mid ka badan inaad kaga raadinaysa ama berri uun qof mansab iyo jaah joogana oo xil mas-uuliyad hayana inaad wax kaga yar dhammaysan rabta berrioo aada leedahay inaad u baahataa laga yaabaa mar unaad mudato laakiin agoon yar iyo miskiinaan waxba haysanin iyo maxbuus xabsi ku jira waxaa mideeya midna inta muuqata ama wax ku taraa ma badna in la yidhaahdo kuwa ilaahay dartii baa loo siiyaa saasaa muslimiinta lagu yaqaan ahluliimaankuna saasay sameeyaan laakiin tani haddaad samaysaay qof ku dayday ama wax dhaqan muslimaan lagu aqoonin ku dhaqaaqay oo ku tallaabsaday baa tahay intaasi waa mucaamaladii dadkii masaakiintii iyo taagta daraa intaa ka badan waxaa laynoo sheegay oo aayaadkaas lagu sheegay markay dhahaan laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuuran inay aakhara darteed u jeedaan innaa nakhaafu min rabbina yowman cabuusan qamtariiran maxaa lagu abaalmarinayaa fawaqaahum allaahu shara dalika alyowmi maalintaa qiyaamo sharkeediiyo baladeeda yaa ilaahay kaga badbaadinayaa walaqaahum nadratan wa suruuran farxad iyo weji iftiimayoo janno loogu bishaareeyeyna buu la kulminayaa mar kalena suuratulbaled baan ku soo marnay falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة inaad maalin baahiya gaajo jirtaay agoon xigtaa ama miskiin baahan oo dhulka yaalla aad wax siisood wax tarto baa jannada caqabad looga gudbooo dhinaca kale jannadii la gala ah sidii xijaab iyo derbi kaa xigay oo dhinaca kale u gudubto jannadii dalaq baa laga dhigay qofka intaa intaa rumaysan intaasoo ayad iyo xadiidta rumaysan ee aakhara jannada iyo ajirkaa ka doonaya dee miskiinna ma caydhiyo agoonna ma caydhiyo waxbuu taraa dadkana waa ku dhiirigeliyaa inay wax taraan saasaa laga doonayaa fa faweylun cadaab yaa lilmusalliina kuwa tukada u sugnaaday kuwa aan tukan ma aha alladiina kuwaasoo hum iyagu can salaatihim salaadooda saahuuna halmaansanaa alladiina kuwaasoo hum iyagu yuraa'uuna istutusayayoo magac iyo sharaf ku doon ahaa salaadda dad iyo aadamana magac iyo maqaam kaga raadinayay intaa mucaamaladii markay xumeeyeen qolyo kaloo muslimiina laga hadlay oo qolyo rumaysan oo salaadii tukanaya kuwa ka tegay maaha salaadda way tukadaan fawaylun cadaab baa lilmusalliina kuwa tukanaya u sugnaaday waa qolo tukanaysa oo jamaacadii joogta oo masaajidkii imaatay oo safkii ku jirta oo allaahu akbartii kula tiri assalaamu calaykum tiina kula dhammaysay waay haddana salaadaas bay xumeeyeen oy cadaab ku muteen aladiina kuwaasoo hum iyagu can salaatihim salaadooda saahuuna halmaansanaa salaad bilaa niye ah weeye ikhlaas daraah salaadaan la khushuucin weeye salaadaan dikri ilaahay badanoo la xusin weeye salaad ha tukadee uusan waxba ka ogeyn weeye wuxuu tukadaya wixii kale saa darteed baa ilaahay meelo kale ku tilmaamay haddana mar kale waxaa la yidhi intaynaan tilmaamaha kala gaarin alladiina waa kuwii hum iyagu yuraa-uuna istutusayay dadka salaadani salaad ilaahay dartii a ma aha waa salaad dadku inay arkaan la doonayo ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay sunnada nabiguna inoo sheegtay dhaqankaasi dhaqan munaafiqiin weeye munaafiqiintu waa dad ashahaatay oo uurka gaala korka muslin hooska gaal wey way ashahaateen way salaadeen safkay galeen jumcaday la tukadeen jamaacaday la tukadeen laakiin ilaahay dartii kama ahee marna inay ku badbaadaan bay rabaan itakhaduu aymaanahum junnatan waay gaashaan bay ka dhigteen marna muslinkaas ay isu ekaysiinayaanoo inay wax kula qaybsadaan bay rabaan magac muslin laakiin hoosta iyo uurkooda muslin maaha kuwaas ilaahay tilmaamo wuxuu yidhi ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliilan munaafiqiintu baa salaadooda la tilmaamay waidaa qaamuu ila asalaati salaadda hadday u istaagaan qaamuu kusaala iyagoo wahsanaya oo daallan oo cagajiidaya oon haba yaraatee wax niyad iyo mooraala aan u haynin bay u istaagayaan yuraa'uuna annaasa maxaa ku kallifaya haddaynan niyadba u haynin dadkay istusayaan inay tukanayaan dadka inay tusaan bay rabaan walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliilan ilaahayna maba ku xusaan salaada wax yarun maahane alaye iyo waxyaaba dadka ay maqashinayaan allaahu akbar iyo maba subxaan allah garabkiisa u yar maqashiiye iyo asalaamu calaykum tiyo mar ataxiyaatu iyo alxamdu lilah rabbi dadkaasoo istusayaa inuu tukanayo u sheega rabaae salaad dambe diin iyo islaamnimo iyo ilaahay dartii kama aha salaadda uma soo tukan inuu ilaahay ku caabudo ilaahay ugu dhowaado ilaahay ku raalligeliyo ilaahay ajarkeela hel uma joogaba yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliilan mar kale ilaahay wuxuu yidhi wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ila anahum kafaruu biاllaahi wa birasuulih walaa ya'tuuna asalaata ilaa wahum kusaala salaada ma tukadaanoo ma yimaadaan iyagoon cagajiid ahayn iyagoon wahsanaya oo caajisan oo haahaamsanaya oo ay moodo buur inay dul saaran tahay ama inuu masaafo dheer safrayo inuu maantao dhan ordo oo sheekeeyo oo gidaarkaa taagnaado oo wax kale ku jiro baa uga fudud inuu laba ragcadoo tukado laba ragcadoo tuko in cirku ku soo dumaya mooddaa ama layidhi buurtan dhinaca kale uga dhac walaa yaatuuna asalaata ilaa wahum kusaala walaa yunfiquuna sadaqa ma bixiyaan ilaa wahum kaarihuun iyagoo uurka ka neceb oo dadka istusaya maahane tilka nabiga alai slam waxaa kaloo ka sugan nabigeenna salaadda casar buu ka hadlahayey wuxuu uhi tilka salaatu lmunaafiq tilka salaatu lmunaafiq tilka salaatu lmunaafiq taasi waa salaad munaafiq buu yihi saddex jeer buu ku celiyey yajlisu yarqubu shams meel buu iska fadhiyaayoo hawlihiisuu iska wataa kolba qoraxduu jalleecayaayoo fiirinayaayoo eegayaa xataa idaa tadayafat lilguruubi markay dhicitaan qarka u saaran tahay qaama fanaqara naqratayni markaasuu intuu salaadu istaago buu sidii shimbir biyo cabbaysa buu qadhqadhqadhqadh kaga siiyaa laa yadkuru llaha fiiha ilaa qaliilan ilaahay wax macno lahoo dikriga ilaahay oo ku xusa lama arko salaadana maxaa la rabay aqimi salaata lidikrii bay ahayd qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun ay ahayd walidaalika salaadda inay istutusayaan xilligii nabigu dee naliyo iftiin ma jirin duhur iyo casar maalin dharaaray ahaayeen oo layswada arkayo maqribkana iftiinun baa jiray korow markaad soo gelayseen imanaysa ha lagu arkee salaad subax iyo cisho oo mugdi ah oon cidiba koogaanayni inaad timad iyo in kale baa munaafiqiinta culayska ugu badan ku haysay markaasuu nebigu afqalu salaati cala almunaafiqiina munaafiqiinta salaada ugu culus salaatu alcishaa'i wa salaatu alfajri salaadda cishiya salaad subax baa ugu daran ugu culays badan waayo dadku ha ku arkaa la yslahaa cishihii waa mugdi oo nal ma jirin subaxiina waa mugdi oo meel ma jiro inay yimaadaanna way rabaan si loo arko cid fiicanoo arkina lama arko marka culayska ugu badan taasuu ka haysan jiray marka tanna waa dhaqan munaafiq mar salaadoo la dibdhigay inay tahay mar salaadoon dikri ilaahay cusb loo haynin mar salaadoon niyad loo haynin oo dikri ilaahay baan la xusaynin adigoo cagajidoo salaaduba culays iyo dhib ay kugu tahay intaa haddaad isku aragto aayaddu dadkay ka sheekaynaysaee dhaqan munaafiqle baa tahay inay dhaqan munaafiqu soo galay meelaha laga tijaabiye laga cabiro salaadaa ka mid a ah. salaadda ma u firfircoon tahay oo niyad ma u haysaa mise culayskeeda aan iska rido waaye markaale culayskeeda isdhaafinne salaadda markaad gasho ma boobsiisaa oo maruun iga dhammee dhammaadkeedaa muhim ku ah mise dikriga ilaahay lagu xusayo iyo ducada lagu baryayaa muhiimad iyo macno kuu leh salaadan ilaahay dartii baad u tukanaysaa mise dad inay ku arkaan baad u tukanaysaa hadday xataa marmar kaa noqoto dhaqan munaafiq baad markaa ku jirtaa marmar baa laga yaabaa dadaad dan ka yar leedahay inaad ku yar aga tukato hortooda ku yar tukato nin gabadh reer ka rabi iyo nin meel shaqo ka rabi iyo halba hareer kaga tukan ninkii shaqada iyo xagga kaga tuka iyo bal nin fiican iska dhig sooma arag sooma arag gabdhaha marka la guursanayo markii walaayada la rabo intaan la meherinin buu soo tukadaa ka hor ma tukan jirin kadibna ma tukado salaadda haddaba salaad ilaahay dartii ahbaa marka haddaad isku aragta sidaas aayadahani waxayna bareen astaan iyo calaamad munaafiq baa kugu taal cabirkaaga markii dhiiggaaga la cabirayna cabirkaagu munaafiqnimuu sheegayaa inaa isdaba qabannaan u baahanay markaas walidaalika ba arintaas in layska ilaaliya loo baahan yahay marka ilahi wuxuu yidhi fawaynu lilmusalliin u sugnaatay alladiina kuwaasoo hum iyagu can salaatihim salaadooda saahuuna halmaansanaa aladiina kuwaasoo hum iyagu yuraa'uuna dadka istutusayay wayamnacuuna diida almaacuuna adeegga iyo alaabtana adeegsigeediiyo tubalcaaradeediiyo in la weydiistana diida dadka deriska ay la yihiin koobkan aan biyo ku cabba uma ogola birtan aan alaab iskaga riixana uma ogola weelkan aan biyo ku qaatana uma ogola martiiyo dad baa ii yimidee koobabka iyo suxuunta iyo weelasha iyo digsiyada wax iga sii ma ogola xariggan aan dharka kugula wartana ma ogola ceelkan aad ka cabayso aan wadaanta kula darsada iyo weelkana ma ogola waxyaabaha yaryarka ay kala adeegsadaan dadka isu baahan uma ogolaada weeye dadkii dadku haddii daris la yahay qof boqolkiiba boqol weligii isku filan ma jiro maanta adaa wax uga baahan berrina asagaa wax kaaga baahan kama hadlayno cid lagu bartay waxay qaadday inayna soo celin ama ammaanadeeda aynan ilaalin koob buu maanta kaa qaadi ciyaal baa jebiyey buu ku dhihi berrina weel buu kaa qaaday wuu lumay buu ku leeyahay qofka saa lagu barta lagama hadlayo qofkaasi waa qof xoolaha dadka caariyada qaadan jiray gabadh xilliga nabiga caariya intay qaadato haddana ama inkiri jirtay ama u lumay dhihi jirtay oo lagu ogaan jiray nabigu intuu soo qabtay buu xukun tuuga siiyo gacantuu gooye maxay wadaa darisku inayna waxba iscaariyeynin bay wadaa darisku inay kala shakiyaan bay wadaa midda kale cudur xun bay wadaayoo dhaqan waxay baraysaa dadkaa qofkaad alaab ka soo qaadata kala dhuumo oo qarso u celinin oo meel kale sii mari laakiin waxaa halkan layna baray maacuun waxaa la yidhaahdaa waxaa yaryarka ee la kala qaad qaato neef baa la kala irmaansaday weel baa lagaa qaatay alaab kalaa lagaa qaatay waxaasoo dhani inaadan deriska u diidin baa la doonayaa in deriska loo diidana dhaqanxumo waaye suuradda isku soo celceliyo dadaan cibaadadii ilaahayna wanaajinaynin mucaamaladii iyo dhaqankii dadka iyo dadka baahan iyo deriskana aan wanaajinaynin inayna dhaqan muslim ahayn dhaqan mu'minna ahayn layskana ilaaliyo dembi iyo cadaabna lagu muto intaasay suuraddaasi ina bartay suuradda xigtay waa suuratu lkawthar waa suura makiya ah cinda aljamhuuri laakiin daliilku wuxuu u badan yahay inay madiine ku soo degtay saan dib ka sheegi doonno waa saddex aayadood fii صaxiixi muslim waxaa ku sugan min xadiidi anas bni maalikin radia allahu canhu ardaah inuu leeyahay annagoo nabiguna dhex joogoo fadhina meel ee nabigu hurdo yaroo ka xoog badisay qabatay akfaa ikfaa'atan akfaa ikfaa'atan waxaa weeye indhuhu qofku markuu isku yar qabtee madaxa saa u yar lalmiyo baa akfaa la yidhaahdaa wax yar buu nabigu madaxa yar foorariyoo indhaha isku qabtay kadib buu indhaha kala qaaday isagoo muusoonaya oo dhoolla caddaynaya markaasuu wuxuu yidhi hadda suurad baa laygu soo dejiyey markaasuu suuraddan aqriyou yidhi innaa acطaynaaka alkowthar fasalli lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa alabtar markaasuu saxaabada su-aal weydiiyo atadruuna ma alkowthar kowthar wuxuu looga jeeda innaa acطaynaaka alkowthara ma garanaysaan qaaluu allahu wa rasuuluhu aclam ilahay rasuulkiisa garanayna anagu ma garanayno wuxuu yidhi waa webi baa la ii siiyey riwaayadka qaarkood xawdun weeye ummaddayda ay ku soo aroori doonto oo rabbigay jannada iigu ballanqaaday khayr badan buu leeyahay biyihiisa wuxuu ku tilmaamay axlaa min alcasal malab way ka macaan yihiin wa abyadu min allaban caanahana waa ka cad yihiin koobabka hareerihiisa safan ee weelasha lagu cabayana cadadu nujuumi samaa samada xidigaha tiradoodoo kaleetay leeyihiin saas darteed waa xawdkii nabiga sala allahu calayhi wasalama la siiyey anas waa ansaari nabigu waana dhex joogayna madiinay ka dhigan tahay xadiidkuna waa fii saxiixi muslim walidaalika rag badanoo aimada ka midihi iyagoo xadiidkaa daliishanaya bay rajaxeen suuraddu inay madaniya tahay qiso kaloo dhacday bay suuradduna ka hadlaysayoo nin nimankii reer yuhuudeed ahaa asalkiisu carab buu u dhashay laakiin diinta yuhuuddu qaatay kacb ibn al la dhihi jiray oo madiine meel deganaa meeshuu deganaa weli xisnigiisa dhagxantii baaqi weeye mayna baabi'in lamana dhisin wax kan laguma samayn ma aqaana iyagii baa lala sugaya allahu aclam ninka kacb ibn la yidhaahdo markii dambe muslimiintu dileenoo loo diray ninkii la dhihi jiray maxamed bni maslama oo meel deegoo dhudag u xirnayd loo galay ninkaasi makuu tegay nimankii qoraysh ahaabaa la kulmo u yeedhay waxay dheh warniyahow ma annagaa fiican mise ninkan tolkii ka dhex baxay ee gooyey ee anaa idinka fiicanna leh baa fiican ee abtarka ah een wax dad iyo tol iyo ceri buu ka tegayaba jirin markaasuu yidhi idinkaa ka khayr badan faanzala allaahu haadihi suura arrinkaana ibnu jariir iyo nasaa'i iyo bazaar ayaa warinaya min xadiidi ibni cabbaasin xadiidkaasina sidaasuu leeyahay faanzala allaahu ina shaani'aka huwa alabtar marka isma diidayaan xilliga yuhuuddi colaadda samaysay ee ay maka tegi jireen ninkana colaadda uu qaatay aqac bin alashraf ee gabayada muslimiinta iyo dumarkooda uu ku caaya uu tirin jiray intii nabigu madiine joogay bay ahayd sala allahu caleyh wasalam waana tuu eedi doone u dhiman doonee maxamed ibni maslama iyo labada nimanka kale loo diri doono ay habeennimo soo diri doonaan marka qisadu waxay u badan tahay daahirka akhbaartaasi inay madiine ahayd ninkaa maka ka tegey dartii ay kusoo soo degteenee qaar u moodeen inay madaniyad taho madiine ku degtay haddii la yidhahda makay kusoo soo degtay culammada qabtaay waxay leeyihiin waxay u dhexaysay suuratu alcaadiyaat iyo alhaakum atakaahur waxaa ka horraysa alcaadiyaat waxaana ka dambaysa alhaakum atakaahur saasay leeyihiin culimmadana waa madaniyo daahirka khabarka u dhowna waxay dhaheen maalintii xudaybiyey soo degtay oo nabigu xilliguu dadka dhex fadhiyay markii xudaybiye la yimid bay ahayd ee cumrada intay u yimaadeen ay noqon doonaan fadli gaaray suuraddan leedahay oo u asaxay oo lagu aqrinayo ama laga helayo ajir gaarihii ma jiraan sababteeduna inta aan sheegnay weeye laakiin iyadaa dee fadli badan xambaarsano nabiga xawdkiisa iyo lagu soo dejiyey sheegaysa marka ilaahay wuxuu yidhi innaa acaynaaka innaa annagoo allaah baa acaynaaka nebi oo ku siinay alkawhara baan ku siinay kowharku waa xawdka nabiga ee webiga durduraya ah ee biyihiisuna caanaha ka cad yihiin malabkana ka macaan yihiin nabiguna uu ku tilmaamay derbiyadiisa iyo gidaa labada gebi ee webiga biyaha marayana jawhar iyo lu'lu' baa ka samaysan ciidda hoosana miski khaalis oo saafiya weeyo udgoon wax uraya oo hoos shiiraya ma laha wuxuu ku tagaa nabigu xataa waxaa ku jirta shimbir luqunteedu luqun geel aad moodo qoorteedu qoor geel aad moodo kaa canaaqil jusuri oo kaleeto leh baa ku jirta oo sugan nabiga alai slat salaam min xadiidi anas ibni maalik ka sugan nabiga marka la weydiiyey marka nabiga kadib intaa ahdii ilaahay abaalkaa ku siiyey wuxuu kaa mudan yahay shukri nicmadiisii aad ku shukrido waxaana lagaa doonayaa cibaado iyo daaca iyo camal inaad la timaaddo waxaa jannada lagugu ballanqaaday aad ku gaarto icmaluu fakullun muyasarun limaa khuliqa lahu waay fasalli u tuko lirabbika rabbigaa dartii u tuko wanxar rabbigaana xoola u gowrac inna shaani'aka midka kuu carooda ee adiga kula collooba ee ku naca yaa huwal abtaru mid cirib go-an oon waxba ka hadhin ah aayaddan waxaa layna baray laba arrimoodba salaadda iyo xoolaha la gowraco in allah dartii loo sameeyo jinsiga cibaadaadka ay yihiin ee rabbi loo keli yeelo oon la oggolayn salaad cidaan rabbi ahayn in loo tukado xoolana cidaan rabbi ahayn in loo gowraca aan la ogolayn fasalli lirabbika u tuko wanxar ay u gowrac lirabbika rabbiga u gowrac waay saa darteed baa fii suurati lancaamna lagu soo dejiyey aayaddii ahayd qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi اlcaalamiin laa shariika lahu wabidaalika umirtu wa ana awalu اlmuslimiin waxaa tidhahdaa salaadayda iyo gowracayga noloshayda geeridayda rabbaa iska wada leh laa shariika lahu cid la wadaagta ma jirto wa bidaalika umirtu sidaasaa la ii faray waana ana awalulmuslimiin anna inta u hogaansamaysa qofka ugu horeeyee koobaad baana salaadda iyo naxriga in sidaa la faray waatan fasalli tuko lirabbika u tuko wanxar rabbigaana u gowrac ama naxrigaad gowracaysaay ha noqoto kii xajka iyo carafada iyo ama mid kale ha noqdo hilibkaa lagu intifaaci karaa laakiin gowracoo bisinka alla in lagu gowraco weeye bismi illaahi fakuluu mima dukira smullaahi calayhi waay laakiin waxaa ilaahay magaciisa lagu xusin walaa taakuluu mima lam yudkar ismullaahi calayhi wa inahu la fisqun taacadii amarka ilaahay oo la jebiyoo laga baxay weeye waxaan magaca ilaahay lagu gowracin saa darteed ilaahay dartii wax loo gowracaa gowracuna waa cibaada cibaadaadka ka mida ilaahay kayrkii iyo shayaadiin haddaad u gowracdana gowracaagu gowrac ilaahay loogu shariig yeelay waay saa darteed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddaa suuratulancaama ku faray nabiguna waa kii diiday meel ilaahay khayrkii wax loogu gowrici jiray in wax lagu gowraco ilaahay khayrkii in wax loo gowracana la diiday marka iska ilaali a'immada fuqahada madaahibtuna fuqahada ugu ad adag masalada gowraca marka la yidhaahdo fuqahada shaaficiyada waaye shaaficiyadu waxay qaarkood qabaan haddii nin madaxii ku soo martiyo oo madaxnimada ugu gowracdo hadduu isagoo qof caadi oon madaxayn ku soo martiya aadan maamuus iyo sharaf ugu gowracdeen aad nin madaxa martiqaadkooda loo gowraco xoolaha inay xaaraan yihiin oo mimaa uhilla bihi likhayriillaahi ay yihiin bay shufacada fuqahada shaaficiyada mutaakhiriinta qaarkood qabaan war ilaahay dartii baa loo gowracoo ninkan madaxda la sharfayaa waxay dhaheen meeshani waalid iyo culume iyo nin muxtaramoo la sharfo maaha qasab weeye haddii xoole la gowrici waayo waa laysgaraaci waa laysxilxili berri mucaarad baatiin baa laysdhihi markan khawfa minhu baa loo gowracaye ilaahay wixii loogu dhowaanayo qof kale cabsidii looma gowraco kaasi waa mima uhilla bihi ligayri illaahi qaarkood baa ka sii darayoo fogeeyoo yidhi xataa bisinka haddii loo qabto haddaad sanam waxu gowracdo bismillahi dheheyso waxay dheheen soo bakhti maaha lirabbika meesha ma taa la yidhaahdeen innaguna wax badanoo taasa waa iska fudaydsanaan marka waxaa lagaa rabaa gowracu bisinka ilaahay ku gowrac ilaahay dartiiee u gowrac kadib hilibkiisa intifaacso martisii qaraabasii masaakiinsii ciddaad rabta sii oon dembi iyo gaarayn ina shaani'a ka midka kuu caroodee ku naca huwa isagaa alabtalu mid daba go-ana isagaa daba go-aya oon raad ka haraynin oon magac fiicanoo la sheegaayay ka baaqi noqonaynin ama adigu uman baa ku rumaynaya diintanaa baaqi noqonaysa magacaagaa ilaahay kor yeelay warafacnaa laka dikrak meel kasta wanaag baa taariikhdoo dhan lagugu xusayaa amaa diimahan kale iyo shirkigan ay isu bahaysanayeen qorayshi kacb bin ashraf iyagaa cirib go'aya wayuriidu allaahu an yuxiqa alxaqa bikalimaatihi wayaqطaca daabira alkaafiriin inuu gooyo gaalada ciribtooda uu jara uu doonayo gaaladii qoreysheed maxaa cirib ka haray raadkoodii baa la baabiiyey qaarkood iyagoo noolba asnaamtoodii baaba'een towxiidkii iyo iimaankii iyo magacii nabiguna waa baaqi iyagana magacooda waxaan xumo ahayn shee kuma harin marka ilaahi waa ki yidhi faquطica daabiru اlqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin laakiin nabigu abtar meehee iyagaa abtar ah isagu waa baaqi magaciisiibaa baaqi ah sharaftiisiibaa baaqi ah diintiisiibaa baaqi ah wainahu ladikrun laka waliqowmik warafacnaa laka dikraka waay laakiin awa kacb bin ashraf maxaa ka soo haray maalinkii la dilay baa magac iyo raad ba u dambeeyey diintiisii baaba'day oo magaciisii baaba oo raadkiisii baaba oo ubad iyo caqibkiisa lama hayo kuwaasi waxba markooda waxaa hara uun inta ilaahay rumaysa iyo iimaanka baaqi noqda suuratu lkaafiruun waa lix aayadood waana cinda jamhuuri ahli lcilmi suura makiya a ah weeye oo nabiga maka ku soo degtay suuraddani suuratul fiil bay ka dambaysay bay ka horeysay waalam tara kayfa facala rabuka biasxaabi ilfiil baa ka dambaysay iyada waxaa iyadana ka horeysay almaacuun arayta aladii yukadibu biddiin suurat lkaafiruun waa la yidhaahdaa waana magaca ugu mashhuulsane mucdamu tafaasiir iyo masaaxifta ku qoran suuratu qul yaa ayuha alkaafiruuna imaamu albukhaari iyo shuraaxdiisiiyo rag kalaa ku magacaabay suuratu lcibaadana waa la yidhaahdaayo calamudiin isakhaawi iyo kalaa sheegay magacyo kaleoo dhowrana way sheegaan oo iska yar tahay inaad aragto ama ay ku soo marto suuraddani sababkay ku soo degtay oo suganoo cad ma jiro laakiin waxay u badan yihiin in nimankii reer quraysh ahaayi ay wada xaajood nabiga la galeen sala allahu caleyh aali wasalam ay yidhaahdeen diimaha aan isu soo dhoweynno hadda soomaydaan maqal diimaha la isu soo dhaweeyo oo kalbinte la israaca meel lagu wada cibaadaysto suuraddan iyo suurad kaleba waa sheegtay xal dhexdhexaada aan isugu nimaadno taadana mar aan wada gallo tanna mar aan wada gallo oo wixii halaysu soo dhowaado weeye mare kudheg ha noqonin iyo diirkudhago mayal adagoo meeluun haystee aan isu soo jiidna diimaha yidhaahdeen waa un midda hadda lawadee interfaithka waxaa la yidhaha soo maqan interfaith caqaa'idka in laysku daro oo laysu soo dhoweeyo maalin masaajidkaa la wada tegayaa maalin kaniisadaa la wada tegayaa maalin meesha yuhuuddaa la wada tegayaa waagi hore saddexdaasay ahayd maalin meesha budiisamkaa la tegayaa maalin meesha siikhaa la tegayaa madaxa duuban wixii waa wixii nabiga loo keenay waxay yidhi ilaahyadanada noo daa haddaadan daynaynin annagana aan ilaahaga dayno haddaynaan isdaynaynin aan isku soo dhowaanno tolka lama kala fogeeyo tol baan nahay waan wada dhalannay wax qaybsami kara ma nihin inagu yaynaan lafageel isku jabine taadana mar aan yargallo taadana mar aan yargallo waduu low tudhinu fa yudhinuuna waxay jecel yihiin low tudhinu inaad usoo dabacdo fa yudhinuuna iga soo dabcaan xal dhexdhexaada aan isugu nimaadna waay waxaan laga hadlayna waa diin iyo iimaan dan iyo masaalix adduunyo oo laga tegi kara maaha caqiidadii aan isu soo jiijiidna waay oo diintaadana yaynan xaq dhammaystiran wada noqon taanadana baail dhammaystiran yaanay wada noqon adna qayb ka soo deg adna qaybaan ka soo dego suuraddanaa soo degtay waxayna la macno tahay suwar badan saynu arki doonno insha allahu tacaala taasay u badan yihiin a'immadii iyo culimmadu ku soo degtay haddayna sababkaa ku soo deginna macno saasoo kaleeto oo la diidayo suuraddan iyo aayaad kaloo fara badan oon qaybo sheegi doonaay way xambaarsan yihiin suuraddani suuraka fadaa'ilka badan bay ka mid tahay waxoogay aan fadaa'ilkeeda ka sheegno waxaa nabiga ka sugan sal ly salam cinda alxaakimi min xadiidi ibni cumar iyo kayrkii annahaa tacdilu rubaca alqur'aan qur-aanka rubucii afar meelood meel boqolkiiba labaatan iyo shan ama rubuc dheh afar meelood meel dheh ama boqolkiiba labaatan iyo shan dheh waa isku macno wey intaba bay u dhigantaa fadliga iyo ajirkiisa suurat اlikhlaas qul huwa allah waxaan arki doonaa uluث alqur'aan saddex meelood meel tani waa rubucu اlqur'aan afar meelood meel bay suuraddani u dhigantaa saas darteed baa nabigu munaasabado badan buu aqrin jiray si gaara ragcatay طawaafi markii kacbada la طawaafo toddoba jeer laba ragcadeedee la tukado ragcadda hore qul yaa ayuha alkaafiruun waa ku akhri jiray labada ragcadood ragcadoodoo horee salaada subax ka horeeya ee sunnada ahna ragcadda hore suuraddan ku aqriyi jiray tan hore waa fii saxiixi muslim can jaabirin tan labaadna waa fii saxiixi muslimin can abi hurayrata wuxuu nebigu kaloo akhriyi jiray labada ragcadood ee salaada maqrib ka horeysana waa ku akhriyi jiray waana tirmidi ibni maajah iyo axmed min xadiidi ibni cumar labada ragcadood ee salaada maqrib ka dambaysa ee sunnada ahna ragcadda horu ku akhriyi jiray iyadana nabigay ka sugatay min xadiii ibni mascuudin cinda alimaami اtirmidi fii sunanihi waayo waana xasan wuxuu akhrihi jiray nabigu markuu seexanayo wuxuuna dhihi jiray inahaa baraa'atu min ashirki shirki oo dhan baad ka beri noqonaysaa waxa ugu dambeeyeed akhrido markaad seexanaysa ka dhig ilaan saa haddaad ku dhimato si aad towxiid khaalisa ugu dhimato iyadana nabigay ka sugan tahay oo abu daawuud iyo tirmidi iyo axmed iyaba min xadiidi jabalata bni alxaaris bay ka wariyeen inahaasi fil watrina waa ku aqrihi jiray nabigu saddexda ragcadood ee watarka talabaad buu ku aqrihi jiray kamaa fii sunani tirmidi min xadiidi caaisha radi allahu canha waardaaha iyo nasaai ay ka wariyeen nasaai abu daawuud iyo aanlh ka wariyeen can caaisha isna waa asax intaasoo dhani waa juz iyo qayb fadaaisha suuraddan ka mid tahay u nabigu alai slam meelaha gaarka ugu akhrihi jiray iyo munaasabadaha gaarka ah ee inaan aqrina loo baahan yahay in yahay intaa iyo intii kaleba oo wakhtiga aanaan ka gaarsiin karin qul waxaad tidhahdaa yaa ayuha alkaafiruuna yaa ayuha alkaafiruuna gaaladiyey ama gaala yahow laa acbudu anu caabudi maayo maa tacbuduuna waxaad caabudaysaan waxaa idinku caabudaysaan anugu idinla caabudi maayo halkaa waxaa laga dhadhamin karaa codsi iyo dalab buu ka jawaabayaayoo diidayaa walaa antum idinna ma tihiin caabiduuna kuwa ila caabudaya maa acbudu waxaan caabudayo allahaan caabudayana idinku marna caabudi kari maysaan waayo ilaahyo kale nin laabta ku wata kanna haaf ka siinaya dee cibaadada rabbigay maaha ana aqna shurakaaya can ishirki buu ilaah yidhi xadiidu qudsigii inta wax la isugu dara anaa ugu deeqtoon man camila camalan ashraka fiihi macii hayrihi taraktuhu huwa shirku ninkii camal sameeya mid kalena igu lamaaneeya isaga camalkiisaa bannaankan ku tuuraa lama qaato saas darteed cibaadadiinaasi maba ansaxaysa waay walaa ana anigu mihi caabidun mid caabudi doona maa cabadtum waxaad caabudeen walaa antum idinkuna ma tihiin caabuduuna kuwa caabudi doona maa acbudu waxna caabuday ama waa taakiid eh ama xilligii hore iyo xilli dambeoo soo socdana midnaba rajaha ka qabina wey waxba diin iskuma darsanayno cibaado iskuma darsanayno cibaadana ma wadaagayno tiinnana usoo durki maayo taydana usoo soo durdurki maysaanoo nusnusahe tayda si fiican usoo soo raaca wey halkaasuu istaagay nabig ala lakum waxaad leedihiin diinikum diintiinna iyo meesha idin geyso weliya aniguna waxaan leeyahay diini diintaydi iyo meesha ay geyso adduun iyo aakhiraba idinna diintiinna ku adkaysta anna taydaan haysane nin walba meeshay kula dhammaatay ay kula dhibcida ha la arko laakiin wax la ysku dardaray oo la ysku barxay oo laysu soo jiijiiday oo qoorta laysuu geliyey ma jirto bannaankana kala mariya macnaha aayadda ay sheeg suuraddaa sheegaysaay meelo badan baa qur-aanka lagu sheegay saddex meelood bay hal aayadi isku lafdi ah oo qaybaha dambe kala duwan ku soo aroortay lanaa acmaalunaa walakum acmaalukum lanaa acmaalunaa camalka yagaan leenahay walakum acmaalukum iyo camalkiina ad leedahay suurat اlbaqara waxay ahayd baan wa naxnu lahu mukhlisuun ilahay baa annagu daacaduna suurad kalena waxay ahayd salaamu calaykum laa nabtagi ljaahiliin inaka laa tahdi waa qasas suurat اlqasasna salaamu calaykum nabadgelya ina kaxeeya laa nabtagi ljaahiliin jaahiliin waxba kama doonayno aan isku dardaran wax isku darsanno shaqo jaahil waay aayad kalena waxay ahayd laa xujata baynana wa baynakum suuratu inay ahayd baan u malaynayaa annaga iyo idinku wax muran oo dambe iyo garnaqsi iyo isxagxagasho dambe inama dhex taalla ina kala kaxeeya intaba bannaanka ina kaliya marow kamayow lanaa acmaaluna walakum acmaalukum saddexda ayadoodba lakum diinukum weliya diini bay la macno yihiin waxaa kaloo lamida ayadaha keliya ma ahee aayadka ilahay waa kii lahaa nabiga wuxuu ku yidhi antum barii'uuna mima acmalu wa ana barii'un mima tacmaluun ma yuunus bay ahayd mise huud bay ahayd suurata yuunus soo maa antum idinku barii'uuna beri baad ka tihiin mima acmalu waxaan samaynayo wa ana barii'un ana beri baan ka ahay mima tacmaluuna waxaad samaynaysaan ma aragtay isu soo jiidjiidkeenayna nusuusta qur-aanku in badan ka dayrisay nabi ibraahim baa la inidhi ku dayda maxaan kaga dayanaynaa qad kaanat lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima waaladiina macah maxay yidhaahdeen id qaaluu liqowmihim inaa buraa'aau minkum wa tacbuduuna min duuni اllah kafarnaa bikum wabadaa baynana wa baynakum alcadaawati walbaqda waan ku kufrinay waxaad wadataan oo dhan beri baana ka nahay idinkii waxaad caabudaysaan waan isu soo dhudhuutinaynaa meesha ma taalle ma ujeedaa aan isu soo dhudhowaadna diintana islaamkana waxoogay ha soo durugtaan anaan soo durugna waxaas ma yaallaan famaadaa bacda alxaqi ila dalaal xaq wixii ka baxsani waa baadi xaqii ha soo durko baadilkuna ha soo durko aan baatil isla wada noqonna waay kuwa hore diimihii towraadiyaba maxaa baatil ku istaajiya kuwa sheeganaya way ka yar durkeenoo waxbay ka bedeleen adna wax soo bedel diinta ka soo bax waay nabi ibraahimna ilaahay goormuu abaalmarinta siiyey markuu waxoodii oo dhan bannaanka iska mariyey falamma ctazalahum wamaa yadcuuna min duuni illaahi wahabnaa lahu isxaaqa wayacquuba waxaa loo hibeeyey ma laalay markuu bannaanka waxoodii ka maray واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي casaa an laa akuuna biducaa'i rabbi shaqiya sidaasaa lagaa rabaa an isu soo durdurugna meesha marka ma taal lakum waxaad leedihiin diinukum baad leedihiin weliya aniguna diini baan leenahay saas darteed waxaad ogaatay waa baatil waana diinku ciyaar waxaan inta faydka loo yaqaanee diimaha la isu soo dumayo intii gudiyada la wada samaysta mar boqolo lala soo tukanayo marboqolo meeshooda loo raacayo sax mid way dhex mari kartaa diin iyo diin la-aantoona cadow baa ina haysta dhib baa inugu socda xanuunnaa jira dan guud aan iska kaashanna wax la gartay weeyo adduunyaah laakiin diinta aan isu soo dabacnadani interfaydkii quraysh qur-aanka ku soo dugee laga diiday baa hadda interfaydkii magaca inta loo bixiya af ingiriis laydinka dhigay waduu low tuhiru fayudhiyunadii unbaa magac ingiriis laydinku bixiyo waayahan ingiriiska afka aad loo jecel yahaa la yidhiyo markaasaad arkaysaa wadaad duub qaba oo masaajida khatiib iyo imaamyo ka ah oo isu soo jiijiidkii diimaha dhex ordaya marka dambe wuu nasakhmayaa dee shaydaan baa ka adeegaya suuratu nasri suuratu nasri waa saddex aayadood waana suura madaniya ah waana ijmaac iyo itifaaq haddaad aragta meelaha qaarkood culumaa tira waa suura makiya ah maki waxa looga jeedo bay aragti kale ka leeyihiine inay bacda alhijra soo degtay ma diidana culimmada qaar baa leh safartii fatxu makay soo degtay maka iyadoo korkeeda la joogo qolyana xajatulwadaac iyadoo la taagan yahay soo degtay leeyihiin marka waa suwar madaniya ah marka la yidhahdo wixii bacda alhijra soo degay oo dhan waa madani makaba ha ku soo degtay saa darteed suwar suuraddani waa suura madaniya ah waxayna suuraddani aakhir suura min alqur'aani oo dhammaystiran oo soo degta weeye aayad aayad marka laga reebo suurad iswadatoo dhammaanteed soo degta suuraddii qur-aanka ugu dambeysay waaye kamaa fii saxiixi muslimiin can ibni cabaasin radia allahu canhuma waardaahuma suuraddani fadli gaara ay leedahay oo intaan garanaya khabar ku asaxay ma jiro aan ahayn fariinta ay nabiga u siday sala allahu calayh waalih wasalam magacyada suuratu masri baa ugu caansan oo masaaxiifta iyo acdamu akharu tafaasiirta ku qoran suuratu idaa jaaa nasrullaahi alimaamu albukhaari iyo shuraaxdiisiiyo rag kalaa u yaqaana suuratulfatxina ibnu kaiir iyo culimo kalaa ku magacowday walfatxudaa ku jirtay oo la sheegay laakiin haddaad suuratulfatxi dhahdo inaa fataxnaa laka fatxa mubiinan bay ku qaldamiye suuratu nasriyeedaad u daa ama idaa jaa nasrullahi idaa u daa suuraddani sabab nuzuul gaara oo ay leedahay iyadana ma jiro waxaa aad laysugu qabtay goormay soo degtay maxajatulwadaac bay soo degtay bacda fatxi makatay soo degtay mise fatxu maka ka hor bay soo degtay waxaa saamayn ku leh fatxigay ka sheekeynaysahay ma fatxu maka mise ma aha intaba aahaartu dadkii aimada laga warinayey inta badankood waa ka suganta laakiin wax sariixoo nabiga loo tiirinayaay ma jira sala allahu alay ali wasalam xilli ay soo degtayba xilliyadaa dambay ahayd wakhtigay soo degtay suuraddani markay soo degtay kadib nabigu wuxuu laazimay tasbiix iyo istikfaar buu laazimay oo joogteeyey salaadiisa fii saxiixi min xadiidi caaisha waxay leedahay nabigu alai slat salaam mar allaalay markii ay suuraddan soo degtay intii ka dambeysay aakhiru cumrihi markuu rukuuco iyo markuu sujuudo subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk buu aada u dhihi jiray markaasaa nabiga weydiiyey waayahan dambe aad baad ugu celcelisaaye maxaa jira markaasuu wuxuu yihi astaan iyo calaamad buu ilaahay i siiyey ummaddaydaan ka arki doono markaan arkana inaan tasbiixda iyo istikfaarta badiyuu amray tiina waan arkay ida jaءa nasrullahi wاlfatx warayta اnnaasi yadkhuluuna fii diin illahi afwaajan fasabix bixamdi rabbika wاstakfir inahu kaana tawaaba ibnu cabaasna waxaa ka sugan inuu yidhi isaga iyo cumar baa yidhaahdeen fariin nabiga loo keenay bay ahayd oo ahayd geeridiisaa loo sheegaya inay soo dhowaatay muhimadii iyo hawshii loo dirayna uu dhammaystiray oo qabtay markuu astaamahan soo socdo arko marka fakmaka la furto dadkuna raxan raxan diinta u soo galaan intaa ka dambaysa dadka kaa dambeeyaa wadi doona adigana wakhtigaagii waa gebagabo shukriga ilaahay nicmadiisa iyo guusha aada uga shukrinayso iyo tasbiixiisa iyo istikfaartiisa iyo naxariistiisa aad dalbayso badi dabcan taasina waa waxaa laga doonaya qofku nicamku markay bataan ee nicam badaan lagu siiyo marar badan astaan waxay u tahay in adduunyadii aad raadinaysay halkii sare haddaad gaadhay hadda hoobasho iyo kadaadeg baa tahay waxaa soo haray waa inaad jaranjaradaad fuulaysay korkiibaad tagtaye inaad daadegta weeyo dariiqa banayso walidaalika nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam suurat yuusuf qisadiisi waxay ku bilaabatay riyo uu riyooday wakhtigii dheeraa waxay ku soo gabagabowday riyadii oo la fasiray markay aabbihii iyo reerkii u yimaadeen wakharuu lahu sujadan wa qaala waxay ka soo bilaabatay yaa abati inii ra'aytu axada cashara kowkaban waashamsa waalqamara ra'aytuhum lii saajidiin waxayna ku soo dhammaatay yaa abatii haadaa ta'wiilu ru'yaaya min qablu qad jacalahaa rabbii xaqan waqad axsana bii id akhrajanii min asijni ayib nebillaahi yuusuf waa gartay inay hadda gunaana tahay marka mixnadii halkaa ka soo bilaabatay iyo wareeggii iyo hawshii socotay socotay hadday maanta la iswada helay riyadiina fasirantay kadib ducadii alla bari buu galay rabbi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min ta'wiili اlaxaadiidi faatira الsamaawaati wاlardi anta waliyii fi اdunya wاlaakhirati maxaa ku xiga tawafanii musliman waalxiqnii bisaalixiin islaamnimana igu dil dadkii wanaagsanaan iga dabagee dee way soo horsatay baashu soo maaha halkan ay ka qaateen baa le dadka riwaa'iyiintii iyo waxyaabahan la sameeyo ee madadaalooyinka ah hawl meelay ka bilaabatay marka dambe ay hoorsato waxay dhaheen filinkii waa dhammaaday musalsalkii waa dhammaaday waa soo gebagabo mixraadkii ka bilaabatay riyada la arkay in la fasiray bay ku dhammaatay nebi yuusufna waa gartay ducadiisu waxay noqotay nicamkii intuu soo tiriyey hadde gunaanad baan joogaa tawafanii musliman waalxiqnii bisaalixiin oo kaleeta waay idaa jaaa hadduu yimaado nasrullahi ilaahay gargaarkiis waalfatxu furashadii ay timaaddo xudaybiyana hordhac ay u ahayd makana gunaanadka u ahayd oo wara'ayta naasa dadkii aad aragto yadkhuluuna iyagoo galaya fii diinillaahi diinta ilaahi afwaajan koox koox iyo raxan raxan u galaya fasabbix tasbiixso bixamdi rabbiga rabbiga adoo ku mahdinaya wastakfirhu ilaahay dembi dhaaf weydiiso innahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday tawaaban kii toobad aqbal badan buu ahaaday isaga dembi dhaafkiisa weydiiso isagana u tasbiixso halkaa hawshuu gunaaneed iyo gabagabo waaye saasuu nabigu u badin jiray sala allahu caleh wasalam carabtuna in badanoo qabaa'ilku waxay dhihi jireen suga isagiiyo tolkii isu daayi iyo maka hadduu ka adkaadana waa nabiga aynu rumayno hadday ka adkaadaanna waxba yaynaan dagaal gelin inta ka horraysa maxaan dagaal ugu dhammaanaynaa isagiiyo maka isaya reerkiisii weeye iyagunbaa dadka ilaahay ugu dhowaa hadduu ka adkaaday isagaa ilaahay uga dhow beydka ilaahay hadduu gacanta u geliye abraha iyo dhexda qoorta la jarayna waa ilaahay nimuu rabo oo run sheegaya wey haddii ka soka laga adkaadana dagaalna maynaan gelin dadkeennina waa inoo badbaaday wixii beentaa wadana maynaan raacin maalinkii maka uu qabsaday makana ay islaamka soo gashay qabiil walba kaaba qabiilkii iyo suldaankii iyo ugaaskii oo hor boodayo calanka babinayaa iskeenay annagana waanu soo islaannay annagana waan soo islaannay si loo kala qaabilaa la waaya dadki wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaajan baa ka dhacday intaasay wada sugayeenoo geedkay foodda ku hayeen marna dadkooday dagaalka ka baajisanayeen marna meeshii saldhigga diineed u ahayd ee nimankaa qureysha haysteen haddiiba isagu ka qabsado inuu ka diin saxan yahay ilaahii xaramka lahaana isaga u ogolaaday oo isaga ka jecelya oo xaq yahay baannu ku garanaynaabay ahayd markay dhacdayna afwaajan baa loo soo galay fariintii nabigu waa helay nasrigii buu helay walfatxi buu helay dadka afwaajan u soo gelaya diintuu helay kadib amarkii la siiyey fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu ilaahay dembidhaaf weydiiso innahu kaana tawaaban sidaasuu ilaahay dembidhaaf ku weydiisan jiray tasbiixdiisa iyo xamdigiisana u badin jiray sala allahu caleyh wasalam suurat lmasad tana cashirkeenna maanta insha alla ugu dambaysa ama suuraddani waa shan aayadood waana suura makiya ah ijmaacan waxay u dhaxaysay suuratu اtakwiir ida shamsu kuwirad iyo suurat اlfaatixa suurat اlfaatixa waxaa ku xigay suuraddan la yidhaahda suurat اlmasad iyadana waxaa ka dambaysay ida shamsu kuwirad suuraddani waxaa loo yaqaana magacyadeed ugu caansan suurat اlmasad suuratu tabat iyo suuratu tabat yadaa abilahab tabat yadaa abilahab imaam اlbukhaari baa ku magacaabay iyo shuraaxdiisii suuratu tabadna masaaxifta iyo tafaasiirta u badan suuratulmasadna masaaxifta qaarkood iyo tafaasiir badan baa iyagana qora saddexdaa magac baa ugu caansan magacyadeeda suuratu abilahabna qayb mufasiriinta ay yidhaahda suuraddani fadli gaarahoy leedahay oo ku sugnaaday ma jiro sabab gaaray ku soo degtay ma jiraa dhacdo ka dambaysay way jiraan sabab ka horreeyena waa jiraa fi sixaaxi waxaa ku sugan nabigu sal ly salam jabalkiisa fuufuulay qabiilkii uu ka dhashee ree bani cabdimanaaf ahaa yuu dhawaaqay wayaa ree cabdimanaaf wayaa ree hebela wayaa ree hebela waa la soo wada yaacay meeshii baa la wada yimid markaasuu wuxuu yidhi haddaan idin dhaho meel dhow buu cadow soo marayaa ama he caawuu idin geli ama subaxii waa berigu cadowgu idin geli maiga rumaysan lahaayeen markaasay dhaheen haa maa jarabnaa fiika kadiban been kugumaana arag weligaa wuxuu yidhi fa innii nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid cadaab ilaahay baan hordhac ka ahay oon hor ordayaay oon qaylo ka ahay oo idinka digayaa adeerkii abulahab baa meesha taagnaa oo wuxuu ihi tabban lak alihaadaa jamcatana bale kugu dhacday buu yidhi huf ku bax ma waxaasaad noogu yeedhay buuri fanasalad tabbat yadaa abi lahabin isagaa huf ku baxay oo khasaare oo bale ku dhacday waay marka khasaare kugu dhac oo huf ku bax oo bale kugu dhacday oo inkaari kugu dhacdaye ma waxaasaad noogu yeedhay ood noo soo kaxaysay buuri nin aad u nacab buu ahaa aad noola dagaalamay isaga iyo xaaskiisu markuu qabaa'ilka nabigu maraya uu daba socon jiray markuu nabigu la hadla qabaailka ilaahay diintiisa ay soo dira qaata dhaho waa beentii annagaa og uu naga leexday waxba kama jiro miyir ma qabo ha raacina warkiisu dhihi jiray markii dadku dhahaan waa ayana waa adeerkii baa la dhihi jiray nin kaleba waa laga reebi lahaa lakiin adeerka ayaa kaa reebi deris bay ahaayeen xaaskiisuna umu jamiil binti xarbin abu sufyaan walaashii wey umu jamiil binti xarbin abu sufyaan ibni xarbin waa isagana iyadana colaadda odaygeeda bay baac dheerayd waxay samayn jirtay qodax intay soo gurto bay ridda nebiga ku daadin jirtay qashin intay soo qaaddo bay guriga nebiga ku daadin jirtay qoryo intay soo qaaddo burjidkuu marayay dhigi jirtay dhinaca kale naag dhib badan bay ahayd oo mixnad ka samaysan oo warkala qaad badan waxay caan ku ahayd dadka la ysku dirdiro isku dirdirkana caan bay ku ahayd qoladaas markaasay aayaddani soo degtay tabbat yadaa abi lahabin watab maa aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab sayaslaa naaran daata lahab wamra'atuhu xamaalata alxatab fii jiidiha xablu min masad isagii xaaskiisun bay ka sheekaynaysaa markay suuraddan soo degtay kadib suuraddii nabigu aqriyey muslimiintu aqriyayay maqashay islaantii xanaaq bay cirka martay baal dhagaxoo weyn bay soo qaadatay nabigoo kacbada agteeda iska jooga bay iyadoo kacaysoo qaylaysa soo aadayoo afaray tirinaysa mudamaman abayna wa diinahu qalayna wa amrahu casaynaa leh mid ceebaysan waan diidnay amarkiisana waanu ku kacansaydhnay diintiisana waanu nacnay abubakar bay rasuulka ilaahay oo islaantii baa soo socoto dhagax wadatee ama ay ku dhibtaa waxbay arki maysa iska daawiyir aayad qur-aan nabigu akhriyey waidaa qara'ta alqur'aana jacalnaa baynaka wa bayna aladiina laa yu'minuuna biاlaakhirati xijaaba mastuura soo suurat lisraa maahayn aayaddaasuu akhriyey way suu soo ordaysay de abubakar soo ag istaagtay waxay tahay abubakarow nabiga maba baceen aragba ilahay baa ka indhasaabay markaas maxaa abubakarow saaxiibkaa inuu icaayey baa lanacaayey ama icaayey baa lai soo sheegay markaasuu wuxuu ilah baan ku dhaartee saaxiibkay kuma caayin taa ilaahay soo dejiyey weeye xukunkooda la sheegaye wax nebi maxamed samaystay maaha wuxuu yihi ilahay baan ku dhaartaye saaxiibkay kuma caayin waa la ii sheegay sooma idhahdheen isna waa beeniye markaasay abyaadda intay qaaddoy caytantay bay iska noqotay markay tagtay buu nabigu rasuulka ilaahay o meyna ku arag ilaahay baa xijaab dhexdayada dhigay buuhi mayna arag iyadana iska noqotay dhacdadana waa tii ka dambaysay suuraddu markay soo degtay reerku ay maqleen suuraddani waa mucjizaadka nabiga calayh salaatu wasalaam ninka abulahabaa sidiibuu ku dhintay muunan dhihin masaasaa xataa waaban rumeeyey waan soo islaamay isagii xaaskiisii midna ma soo islaamin iyagoo nool baa la sheegay gaalnimo inay ku dhiman aakharana naar gelayaan way rumowdo gaalnimadii bay ku dhinteen naartiina way gelayaan shaki ma laha saas darteed ilaahay wuxuu yidhi tabbat waxaa halaagsantay yadaa abiilahabin abiilahab labadiisii gacmood baa halaagsantay wa tabba waa halaagsamayoo waa ku dhaboobay halaagu maa aqnaa waxuma tarin canhu isaga maaluhu xoolihiisii iyo wamaa kasaba wuxuu shaqaystay ama ubad iyo jaah ahaa ama xoolo ahaa waxba cadaabka ilaahay ogama tarin maalna cadaab aakhara waxba kama taraba wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindalaas maal waxma taro maa aqnaa canii maaliya halaka canii sulطaaniya xolo waxma tara aan aakharo iimaan iyo camal saalixa tara sayaslaa wuxuu geli doonaa uu ku guban doonaa naaran buu ku guban doonaa daata lahabin olol iyo holac u saaxiiba maca holcayso ololaysa baa daf inta la siyuu guban doonaa markaasay korkiiyo haraggana leefi doontaa biyaheeda caloosha loo geliyeyna ay shiidi doonaan sayaslaa wuxuu geli doonaa ku guban doonaa naaran naar buu ku guban doonaa daata lahabin olol iyo holac saaxiiba wamra'atuhu naagtiisuna way geli doontaa xamaalata alxatabi xaabagurka badnayd xaabagurka laba labadaba waa looga jeedaa xaabadii fidnada shiditaankeeda isku dirdirka dadka ah iyo xaabadii iyo qodcihii iridda nebiga ay ku daadinaysay waljazaau min jinsi alcamale aakharana way xaaba guri doontaa oo ninkeeday xaaba intay gurta kusii shidi doontaa cadaabka ilan gaalnimaday kusii sii riixaysay wamra'atuhuna cadaabkay geli doontaa holcaya xamaalata alxatabi xaaba gurka badnayd fii jiidihaa qoorteedana waxaa la suri doonaa aakharo xablun xarig oo min masadin ka samaysan masadku waa geedahan xargada laga sameeyo ama xaskul ama calga magaca u taqaano ama algo intaba nooca masadka la yidhahda ay soo galaan geedahan inta la tumo ama waxoogay meel lagu yar huuriyo laga sameeya xarigga adag kaasaa la yidhahdaa xarga sidaasa baa qoorta ugu jiri doona xargahaasaa lagu cadaabi doonaa oo naara ina ladayna ankaalan waay xarga ciqaabeed baan leenahay buu ilaahay naarta xargaha ciqaabtuna suurad kalaa lagu faahfaahiyo darcuhaa sabcuuna diraacan waaye toddobaatan dhudhun waay silsilad xarga ciqaabeedah oo kaa ka samaysan oo aakhara toddobaatan dhudhuna baa qoorta iyada loo gelin doonaa lagu xiijin doonaa fii jiidihaa qoorteedan ay xaabada qodxaha ku soo guraysa nebiga ku dhibaysana ay xaabada ku soo qaadaysay xarigii xarig naareed baa dhuunta lagu ciijin doonaa aakharoo min masadina halkaasa ku yal subxanak allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta atuubu ilayk insha allahu berri baan gabagabayn doonaa suuradaha inoo dhiman